العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله waxaynu kusoo jirnay baabkii loo yaqaanay baab اlاshtiغاal baabka loo yaqaano baab اlاshtiغاal daabidkiisu wuxuu ahaa inuu horeeyo oo uu hormaro ismi ismigaasi waa jinsi weeyaan markaa midna uu noqon karaa labana u noqon karaa waa inuu xagga dambe maro ficil ficilkaasina waa inuu wato oo inu ku camal falayo damiir unoqonayo ismiga ahoy marka arkaantii bay ahayd waa mashquul canhugu xagga horu mara mashquulkuna dhexdu ku jira shaakilkuna mashquulku ku daba dhegan yahy dele mashquuliy siiqadan aan ku dhawaaqanana siiqat lishtiqaal baa la dhabaa intaa baranay waxaa ku banaan ismiga rafciyo nas ku banaan soo saamayn haddee rafciyo ismigaa hore jumlada ka dambaysay maxay noqonaysay de khabar bay noqonaysay haddaynu nasbinino jumlada ka dambaysa maxay noqonaysay laa maxala lahaa min alcraab mufasiray noqonaysa mufasiro ayay noqonaysay marka waxaynu nidhi ficilka lasoo qadaraya haddaynu nasbino u fiirso haddaynu nasbino ficilka lasoo qadaraya laabudda an yakuna muwaafiqan lilmadkuuri fi lafdi walmacna aw fi lmacnaa faqad aw an yakuna mulaaziman minhu saddexdaa midun bu ahaa marka haddaba waxaynu qaadanay mashquul canhu axwaal buu lahaa axwaashuu lahaa waxay ahayd shan shantii waxaanu ka soo qaadanay rujuuxu nasbi nasbu markuu raajixaya nasbu markuu raajixaya saddex tusaale ka keena muna saddex tusaale ka keeni saddexdii waynu soo marnay saddex tusaale m ah, maxaa kamid ah inuu ficilka ka dambeeya uu noqdo ficlu alab soo waayo waxaa ka dhalanaysa alihbaaru biljumlai dalabiyati can lmubtadai wahuwa khilaafu qiyaasi soosam tusaalaha labaadna muxuu sheeku ka dhigay inuu wato mashhuulu canhuguhaa caai xarfu cadafina waa tade jumla ficliyana ay ka horeyso lilmunaasaba markaana litanaasub waxaa noogu dambeeyey inuu ka hormaro ismiga adaad u haalib ah dukuulka iyo gelitaanka ay gelayaan afcaasha shan baynu ka tirinay hamsat listifhaam ma la in annafiyatan iyo waxaytu almujaradatu min ma shantaasi haddii ay ka horeeyaan ismigana maxaa raajix noqonayay nasbaha halkaas inoogu jeeda soo wuxuu yihi sheekhu wa ama wujuubi nasbi nasbaha waajibitaankiisu fa fi ma ida taqadama cala lsmi adatun khaasat bilficli <clears throat> wa ama wujuubu nasbi nasbaha waajibitaankiisu fa fi ay fa huwa wujubu nasbahaasi fi ma tusaale dhexdii ayuu ahaaday tusaalaha oo taqadama uu ka hormaray ah, fiihi tusaalaha dhexdiisa cala lsmi ismiga adaatun adaat u ka hormaray adaadka oo khaasatun gaar ku ah bilficli ficilka gaar ku ah <clears throat> wa amaa wujuubu nasbi nasbaha waajibitaankiisa fa huwa wujuubu nasbahaasi fii ma tusaale ayuu ahaaday waati aan idin oran jirin ma iyo idaa haddii ay kulmaan kolbata dambe ayaa zaa'ida hadday idaadu horaysana maadaa zaaidaa haddii ay idaadu dambaysana idaadaa zaaida hadda way kulmeen soo ma iska tuur marka idaadu zaaid ahaan iska noqonaysaa markaa taqadamo sifa ka dhigida jumlada sooma wama wujubu nasbi nasbaha waajibitaankiisa fahuwa wujubu nasbu fima tusaale ayuu hade tusaalahaasoo taqadama uu hormaray fiihi tusaalaha dhexdiisa caaibkii baan qadarnay lamada unoqonay cala ismi ismiga dushiisa adaatun adaad ka hormaray adaadkaasoo khaasatun gaar kua bilficli ficilka gaar kua ficilka adaad gaar ku ihi haddii ismiga ay ka horeeyaan maxaa waajib noqonaya dee nasbihi mashhuul canug ila nasbiya waajib bu noqonaya wadalika tusaalihii adaatu shardigii oo kale boy adaatu shardigu yay gaar ku yihin dee ficilkay gaar ku yihin ma ismiba adaatu shardigada ya marka maxaa waajib noqonaya in la nasbiyo ayaa raajix noqonaya wataxdiidi wa ka adaati taxdiidi adaadka adaatu taxdiidka la idhaha oo kale weeyaan iyaguna ficilkay gaar ku yihin wadalika tusaaleka qawlika oo dhahdaad iyo wix lamid aad ku qawshid in zaydan zayd ra'ayta haddii aad aragtahu zayd fa akrimhu niyahu karaame hadda in zaydan dee suuragal ma in saa uguma xigi karto oo waa adaatu shardi wey marka macnuhu muxuu noqonaya in ra'ayta zaydan zayd haddii aad aragto ra'aytahu aad aragto jumlada dambana waa mufasire dee faakrimhu waa jawaabki war karaame waxaa waajib noqda in la nasbiyo waa wujubu nasbi wey waa xilima waa marka ismiga ay ka hormaraan adaadgaar ku ah ficilka wa hallaa zaydan zayd akramtahu maxaad u karaamin weyde wanim zayd maxaad u karaamin weyde hallaa akramta bay ka dhigan tahay hallaa akramta zaydan akramtahu iyo wa ka qowli shaaciri ninka shaacirkaa qowlkiisii weyi laa tajzaci in munfisan ahlagtu faidaa halagtu facinda daliki fajzaci fajzaci buu yidhi laa tajzaci gabadhii ayaa argagixin buu yidhi in munfisan in ahlagtu haddii aan halaago munfisan shay qaaliya xoolo qaaliya haddii aan bixiyoon halaago ya ha argagixin ahlagtuhu munfiska aan halaago fa idaa halagtu markaan anigu halaagsameen dhinto fa cinda dalika arrintaa agteeda fajzaci argagax buu yidhi markaad aniga i cid halkaygii kuu joogsanaysaa ma jirto booskaygii kuu buuxinaysaa ma jirte oo dheermankii iyo alaabtii aan soo waday de halkaygii buuxin kartaa ma jirte markaasumaaday dareemi kartaaye intaa ka horeysa saan doonahan idhaahda idaa buu leey markaa waxay ka warwartay xoolihii iyo hantidii soo shaqaysanayo uu ku israafayo buuxinayo kadibna waxay leedahay dee kadaas sidan isna wuxuu le waa shay qaaliya haddii aan bixiyey waxba adiga iyay kula xumaan maali alla maalintaad aniga muuqaalkayga weydid maalintaas ayaa lagu yaabaa buu leey laa tajzaci argagixin buu yidhi in ahlagtu haddii aan halaago munfisan shay qaaliya ahlagtuhu aan halaago faidaa halagtu fain halagtu bay dhigaya faidaa sooma faidaa halagtu markaan anigu halaagsamo buu yihi ee aan dhinto fa cinda dalika arrinta agteeda fajzaci argagax buu yihi markaa argagax maxalushaahidka maad garanaysaan wajhu istishaadku waxa uu yahay munfisan buu sheekhu nasbiyey munfisan ficil maxduufana lagu nasbiyey in la nasbiyaana waa waajib wey limaada in shardiya ayaa ka horeysatay inuu ficil goya markaa garanana in ahlagtu munfisan ahlagtu jimla daban oo mufasiradii weeyaan intaa halkaasna waa markii waajibka wahaa nasbuhu wa ama wujuubu rafci rafcaha waajibitaankiisu fa huwa wujuubu rafcahaasi fiima tusaale ayuu ahaaday tusaalahaasoo taqadama uu hormaray fiihi tusaalaha dhexdiisa cala lismi ismiga dushiisa adaatun adaadu ka hormaray adaadkaasoo khaasatun gaar ku bidukuuli gelitaanka cala jumlai jumlada ogol jumlada alsmiyati ismiyada loo nisbeeyey wadalika tusaalihii kayda alfujaaiya idaada fujaayada la ydhaahdo oo kale weyi wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdadiyo wixii lamid aad ku qawshid kharajtu waan baxay faydaa waaba isla markiiba zaydun zayd yadrib u garaacayo zayd camrun camar garaacayo fa haadaa zaydkan laa yajuusu ma banaano fiihi zayd dhexdiisa annasbu nasma ma banaano liannahu nasbuhu yaqtadii wuxuu keensanayaa taqdiira alficli ficil in lasoo qadara ayuu keeni waidaa idaa idaada alfujaa'iya tukadada loo nisbeeyeyna laa tadkhulu maba gasho ilaa cala ljumlati ismiyati jumlada ismiyadaa ah mooyaane halkana sheekhu wuxuu ku xusay oo ku magac dhabay xaaladda wujuubu rafci mataa waa marka ismigii uu ka horeeyo adaad ya gaar ku ah gelitaanka jumla ismiya galan waa ida alfujaayiya idaada fujaayiyadu ficla ma gashaan weligaad jumla ficli maad ku aragtay maya soo ma idan maxaa waajib noqonaya marka rafca waajibaya maadaama oo uu hormaray shay jumla ismiya gaar ku ihi ismigii mafcuul canuga inaynu rafcino xaaladaana waajiba imse xaalanayna culimo ya saddex dhaadee rujuuxu nasbi soo marnay wujuubu nasbina waynu soo marnay oo waa markaa adaad gaar ku ah ficilkii uu ismiga ka horeeyo si aad wato shardiga aad taxdiidkii o kale rafcina waynu haynaayo waa markaa ismigii uu ka horeeyo adaad gaar ku ah addukuul cala aljumla ismiya saddex maynan marka waxyaalaha sadaarada le weliba de idadan idaada fujaayada iyo xuruuflistifhaam iyo maada naafiyada a iyo ya waxaasoo dhani adwaatu shardiga iyo dee waxay leeyihin sadaratulkalam bay leeyihin ka soco wa ama ladii yastawiyaani fiihi wa ama ladii ka yastawiyaani ay siman yihiin rafcihii iyo nasbihii fiihi ladiga dhexdiisa fadaabiduhu ladigaa daabidkiisu an yataqadama waa inuu ka hormaro cala lismi ismiga caaifun caaif waa inuu ka hormaro caaifkaasoo masbuuqun lagala ficiliyadaasoo mukhbarin lagaga khabray biha ficiliyada can ismin ismi lagaga khabray oo khabar looga dhigay ismiga oo habata wastaqara ku sugnaaday qablahaa jumlada ka hor mayla socotaan xaaladda ay sinaanayaan alrafcu wanasbu waa mata daabidkeedu waxa weeyaan ismiga mashquulu ga xarfu cadaf waa inuu ka horeeyo kow waa talabaade waa in laga sii horeysiiyo jumla ficiliya jumlada ficliyadiiina waa inay khabar u tahay ismiga ka horeeya ya ismiga ka horeeya masl fanaynta maxaan idin idhi mashquul camligi waa inu ka hormaro maro caatif saxiix waa in laga horeysiiyo oo ay kasii horeyso jumla ficliya jumlada ficliyada mashquul camliga ka horeysa ismi ka horeeya waa inay khabar u tahay so islama inaan fahmi ya markaa jawaazulwuji may noqonaysaa de tusaalead ku fahmaysaa eeg wadalika tusaalihii ka qawlika waa odhaahda adiyo wixii lamid aad ku qawshid zaydun zayd qaama waxa istaagay abuuhu aabihii baa istaagay wa camran camarna akramtuu waan karaamay zaydun qaama abuuhu ma jumla ismiya fuad jumlada soo maa zaydun qaama abuuhu jumla ismiya limaada لأنka bdأt bاsm ismigaad ku bilod ata زaydu qama abuhu ma jumla sqra mise jumla kubra ya waa kubra limaada ya ficilki ficilka hadday sheegin markaa jumla kubra la dha miya caawaad maqnayd sooma wahaya ya abshakuur axiix aag zayd muna mubtadahan mubtadaha khabarkiisiibaa noqday jumlo marka maxaa la odhanaya de jumla ubra wey ile jumlo kale ka dhex bilaabanto ka dhex aasaasante mina jumlo kale ka dhex bilaabmin jumlo kale ka dhex samaysantay de marka ila socda marka wa camran akramtu camarna waan karaameeyey haddaba u fiirso eega wa camran waa mashquulu canhu iyo sow caatif kama horeeyo wow maxaa ka sii horeeya jumla ficliya qaama abuhu ma ka sii horeysa jumlada ficliyadii khabar ma u noqotay mubtada ka horeeya ya hadaba say ku noqonaysaa marka jumladan daat wajhayn baa la dhahda jumladan maxaa la dhahdaa daat wajhayn baa la daat wajhayn sababta u noqoto maad garanaysaa awalkeega hore waa maxay ismiya akhirkeeguna waa maxay ficliya waad mayla socotaan akhirkeeguna waa ficliya marka maxaa la magaceed dhatu daat wajhayn baa la dhahda marka haddaan idhaahdo wacamran haddaan idhaahdo oon mashquul canuga saa u nasbiyo waxaan soo qadaraya ficil wa akramtu camran akramtuu buu noqon waxaana ku cadfayaa jumladan jumlada ka horeysa qaama abuhiyade waana saxde mana saxayn ina nasbiya waa ii banaan tahay waxaa kaloo banaan wa camrun inaan idhaahdo wa camrun inaan idhaahdo oon ka dhigo jumla ismiya on mubtade ka dhigto ama macduufaan ka dhigto aggii hore iskaga cadfadade camrun camarna akramtu ama mubtadea ka dhigti jumla ka dambeysa ad kaga kadib maxay noqon jumla ismiya oo lagu cadfay jumla ismiya ila jumlada awalkeega hore ismiye ahayd markaa labadii qowlba saasay u banaanaanaya labadii qowlba waxa loo helaya xal lagu kala saaraa loo helaya de rafca ka dhigtid haddii ad nasbe ka dhigtid so si lama socotaan wadalika sinaasahaasi thaabitun waa mid sugan zaydun liana zaydun qaama abuuhu waa yahay zaydan qaama abuuhu bay socotaa wa maxiydiin liana zaydn annadana ismiyadi sayidun qaamana khabarkiiba lana zaydun ha ayd waa khabarki ismigina hagidgiisa ini maxaa ian jirta horta tansib اlisma wa tarfac اlkhabara ina zayda qaa'imun baad kusoo baratee markaa zayd waa maxay waa khabarkiisa horta qadme ma man yuiin jumladoo dhan ba ayaa jumlada gebigeyga wada socota weyan ayaa ismigey maanta intaas wada socota gebigeyga ismigeygiya wadalika arrinkaagaasi thaabitun waa mid sugan waayo lana zaydan qaama abuuhu lana zaydun qaama abuuhu zaydun qaama abuuhu jumlatun jumlo weeyi waa kaa khabargi jumlatun jumlo weeyi jumlada oo kubraa kubraa jumladaasoo daatu wajhayni laba waj u saaxiiba arbasla facni daatu wajhayn laba waj u saaxiiba wa macnaa qawli haddaba qowlkayga macnihiisa aan ku qawlay kubraa annahaa jumladu jumlatun jumlo weeyi jumlada oo fii dimniha dhexdeeda jumlatun jumla ay ku sugan tahay ya jumla kubra haddii aad maqashid jumlo kale ka dhex aasaasantay de ya oo mubtadaha la sheegay khabarkiisiibaa jumlo noqday weyaan macnuhu wa macnaa qawli qowlkaygaan idhi macnihiisa daatu wajhaynina annaha iyadu ismiyatu sadri qarqarkeega hore waa ismi ficliyat lcajuzi qarqarkeega dambana waa ficil agga dambana ficil bay ka tahay agga horena ismibay ka tahay markaad atwajen mayn ahayn haddaba fain raacayta taalibahu haddii aad ilaalisid bu ku yidhi sadraha jumlada awalkeega haddaad ilaalisid ila ismiyaa tidhe rafacta camran war camar waad godi wa kunta waxaanad ahaan qad cadafta mid cadfay jumlatan jumlo ismiyatan ismiye loo nisbeeyey ala jumlatin ismiyati jumlo ismiya mid loo nisbeeyaad ku cadaftay waana saxde wa in raacayta hadii aad ilaaliso cajuzahaa jumlada qarqarkeega dambe hadii aad eegto nasabta waad nasbinhu amarkii waad nasbin oo mashquul canhu ah wa kunta waxaanad ahaan daaliba qad cadafta mid cadfay jumlatan jumlo mid cadfay baad ahaan jumlado ficliyatan ficliye loo nisbeeyey calaa jumlatin jumlo mid ku cadfay jumladaas ficliyatan ficliye loo nisbeeyey falmunaasabatu munaasabadu xaasilatu mid xasishay weeyi calaa kila taqdiirayni labada taqdiir dhammaantoodba munaasabadu way xasishay fastawa lwajhaani labadii wej markaa ya way sinaadeen bu yidhi sheekhu labadii wajhe ya halkee ya adig mxuu noqday idig mxuu noqday ano idig ya inaan idhi miya ana weyn ana weyn wadalika liana weyn qoriya markaa labadii wej saasay ku sinaadeen labadii wejba saas bay ku sinaadeen misl fani labadii wejba saasi ku sameeyey waay kolkaa laamkaad iska xarfujar noqonayo oo annina waxbay soo dhalaalinaysa de waad garanaysaa ma ti wax dhalaalinaysa ila maftuuxa ta maftuuxada wax la fadxiyo aya ayaa wax dhalaalisay le marka anna weyan markaa labadii wejba sidaas u sameeyin o labada wejba xal baad uhelaysaa halkaa maxaynu ku haynaa afar xaaladood dhahde afar maynaan hayn xaaladii u dambaysay waa tan adaba sheek xaaladani hadalba malade intaa wixii ka soo hadhay weeyaan de intaa maanad fahmayn rujuuxu nasbaxi lama uhaa markay hawlo dhacaan soo ma hawlaha waa lasoo bartay wujuubu nas mana xili mu marka wax gaara la helo wujuubu nas mana xili mu marka wax gaara la helo xili sinaanayeen tan u dambaysa de soo ma intaa markaad heshid wixii ka soo hadhay dee rafciba ayaa raajix noqonaya wa ama ladika yatarajax raajix noqonayo fiihi ladigi dhexdiisa arafcu rafcuhu raajix noqonaya fama fahwa maagaasi ma kii ayuu ahaaday caddaa ka soo hadhay dalika madkuurka ah, fama caddaa dalika madkuurka wixii ka soo hadhay ayuu ahaaday rujuuxu rafcuhu wadalika tusaale kaynunka qawlika waa dhahdaadi yow cilmidaa tidhahdid zaydun zayd darabtu waan garaacay hu zayd waan garaacay eega zaydun maska godnaa soo iska nasbinaa ya rujuuxu nasbe dib ugu noqo oo ficilka ka dambeeya dalab muu yahay caatif ma wataayo waxa weeya jumla ficliya ma ka horeysa maya ma gashay wax haalib ku a gelitaanka may rujuux nas ba wuxu dhamaade wujuubu nasba waxay waajib wax eh, jumla ficliya gaar ku ah ma gala ma mu galay ya may hay waxaad u timaadaa wujuub rafcigu kaalay ma galay wax jumla ismiya gaar ku a ah. may mustawil wajaankii hataa soo baranaysa maad u kala taxliilin karta may maxaa raajixa marka de dee iska rafcisa aayad hadal la ba zaydun zayd darabtu waan galaa hadalba ma jira de ma ba hadhayba maya wey jumlada ka dambaysana khabar uga walalu cadam dmaarte waxbabaa soo qadarin ba asalku waa cadam idmaare cadam taqdiir weyn asalku sooma saada inaad kaga socotide sida xaqdii bay ku taagan tahay marka saadaas kaga daysatay qaala lahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkeeda yadkhuluuna way gelayaan ha jannaatu cadniga way gelayaan ajmacat sabcatu toddobadu waxay ku ijmaaceen calaa rafcihi aayadda qur'aanka rafcihiisa ayay ku ijmaaceen wa quria waxa la akriyey qoraalka shaadinu soo ma wa quri'a waxaa la akriyay qur'aanan qur'aan baa la akriyay qur'aankaasoo shaadan shaad ah binasbi nasbe ayaa lagu akriyay oo la yidhi janaati cadnin ah, janaati ad ila waa jamc waano saalime mafcuul bu noqon markaa kasra lagu nisbin jiray wainamaa yatarajaxu nasbu rafcuhu rafcuhu wuxuu u raajix noqonaya fi dalika madkuurkan liannahu rafcuhu alaslu isagaaba asalate oo waa cadamulidmaar wey walaslu cadamu taqdiiri ama cadamulidmaari walaa murajaxa ligayrihi rafcaha hayrkii wax rajaxaana ma yaalo wax rajaxa mu yaala wax mustawilwajan ka dhigaya mu yaala wax wujuub rafc ka dhigaya mu yaala wax wujuub nasb ka dhigaya mu yaala wax rujuuc nasb ka dhigaya mu may aye lianahu alasl markaa isaga asla rafca kudaysa marka janaatu adni saas kolkaa mubtada ku tahay or misle baan inta walaysa kamid maaha minhu baabulishtiqaalka qawluhu tacaala ilahay qowlka uu yidhi wa kullu shayin shay kasta shayga oo facalu ay sameeyeen hu shayga fi zuburi kainu fi zuburi zuburta ayuu kusugnaaday ya xaashadaha iyo warqadaha xaafadadu ay qoraan ayuu kusugnaaday wax kastoo aadamuhu u sameeyo lianna taqdiira tasliidi lficli ficilka ku diristiisa qadaritaankeeda calaa maa ismi lagu diro sabata wastaqara sugnaaday qablahu horti inamaa yakuunu tasliidkaasi wuxuu ahaanayaa calaa xasabi lmacnaa macnaha qadarkiisa macnaha almuraadi ee loo jeedo macnaha loo jeedo qadarkiisa ayuu markasta ahaanaya walayse macnaa macnuhuna ma aha hunaa halkan annahum ayagu facaluu inay sameeyeen kula shayin shay kasta oo fi zuhuri warqadaha kusugan shay kasta oo zuhurta kusugan inay iyagu sameeyeen ma xataa yasix ka yasixadh kydati manaa kayd ahayd xatadan xataa yasix ka yasixa si uu asaxo tasliiquhu caamilka kudiritaankiisa calaa maa ismi lagu diro qablahu ka horeeya wainama macnaa macnuhu wuxuu yahay wa kulu mafcuulin wax kasto la sameeyey mafcuulkaasoo lahum ayaga u sugnaaday thaabitun mid ku sugan weeyi fi zuburi zuburta ayuu kusugan yahay wax kastoo iyagu ay sameeyeen zuburtaa lagu qoray ee macnuhu ma aha iyagaa zuburta ku qoray wa huwa macnahan dambe mukhaalifun mid khilaafsan weeyi lidalika ka almacnaa ee macnaha macnaha haddii lagu diro ah waa mid khilaafsan fa rafcu rafcuhu huna halkan waajibun waaba waajiba halkan rafcuhu waa waajiba laa raajixu raajixba ma ahaba in la rafciyo waaba waajiba de wlficlu ficilka ficilka almutaakhiru ee dambeeyaana sifatun sifa ayuu lilismi ismiga u yahay ficilkan xagga dambe maray ee facaluuhi ina ismiga ka horeeya ee mashquul canuga lagu wado ayuuba u yahay qaacidaduna maxay tahay wa sifatu laa tacmalu cala mawsuufi de sifadu mawsuufka may ku camal fasha waaba qaacida may sheekh falaa yasixu markaa asixi maayo lahu ficilka u asixi maayo an yacmala inuu ku camal falo fihi ismiga walaysa ka mid maaha minhu baabulishtigaal azaydun zayd duhiba bihi miyaa lala tegay ka mid maaha muxuu ga mid noqon waaye licadami iqtidaa'ihi keenis la-aantiisa an nasba nasba uu keeni waayey maca jawaasi tasliiti in lagu diraana ti ay banaan war warkan khulaasadiisu waa gebagaba o xalay baad qaadateen intan liqdeen warku wuxuu yahay wa kullu shayin facaluuhu facaluuhuda haddii aynu ka jarno damiirka ila daabitku muxuu a ah? daabidka baablishtiqaal muxuu a ah? ya an yataqadama smun wa yataahara canhu ficlu caamilun fi damiirihi wa yakuna dalika alficlu bxayu law furia maay wadad idinka iga dambeeye bxayu law furiqa min almacmuli min dalika اlsmi اlmutaqadimi lanasabahu wasax almacna manentan haddee laga faaruqiyo damiirkan eega mashquuliyey ismigii hore mutaqadimkaa mashquul canhana lagu diro waa inuu nasbin karo macnuna waa inuu asaxayo war kuma caddo hadda haddeen ku dirno in lagu diraa waa iska asaxaysa waad ku diri kartaa laakiin macnihii baan asaxay fasaadulmacnaa ka dhalanay oo wuxuu noqoni wa facaluu way sameeyeen kula shayin shay kasta ayay sameeyeen fi zuburi bay ku sameeyeen shay kasta zuburtii bay may waxaan inagu samaynayna aya malagta xafadadii ku qariyeen zuburta sooma soo saa marka macnihii buu iskhilaafaya de ku dirno in lagu dira wayba ansixi kartaa lakin macnihi baan ansaxayn ila wuu nasbin karaa waa ficil u gudbaya oo ficluhu bada waa ka gudbay lan gudbid la-aan maaha lakin macnihi baan de saa darteed baabuishtiqaal ka noqon maayo oo marka lagu diray oo nasbinayo macnuhuna waa inuu asaxayo baabulishtiqaal daabidkiisa saasa tusaalaha kale azaydun duhiba bihi azaydun duhiba bihi isna baabulishtiqaal ma aha oo muxuu baabulstiqaal u noqon maayo baabustiqaal wuxuu u noqon maya isagu nasb maba keeni karaba ku dirbal ar ku dirte bihda iska tuur oo zayd ku dirbal duhida duhida zaydna weligaa maarata bal isagoo musamaaba ka dhig bal dahaba zayd maarata maxaad oran dahaba zaydun soo ma dahaba dahaba zaydun camran maarata ya kolka horba waa laazim kolka horeba haduu mafcuul xitaa u gudbaye maxaa loogu gudbinaya bada gudbinaysa de jaariy majruur buu ku gudbaya sooma maba nasbin karo ku dir diritaanki waaba sax oo way ku diri kartaa laakin maba nasbin karaba de awood ba ma la inu nasbiyo baabun ay haadaa kani baabun labaduba way kala daran yihin kani waa tanaazuci baabun ay haadaa kani baabun baab wey baabkaasoo fi tanaazuci tanaazuci iyo murankii ku aad mashuul baa soo martay iyo wax mashuulsane imikana waa la murmaya baabuna hadakani baabun baab weyi baabkaasoo kainu fi tanaazuci tanaazuci ku sugnaaday tanaazuca luqaan waxaa lagu yihahdaa altakhaasum walikhtilaaf waa in la murmo oo la doodo o laskhilaafo yajuuzu waxa banaan fii naxwi darabanii waxay garaacay o wadarabtu zaydan darabanii waxay garaacay wa darabtu waxaan garaacay zaydan zayde icmaal awali iyo icmaalu caamili awali caamilka hore inaynu camal siinaa banaan lisabqihi horayntiisa darteed waxtiyaajihi iyo baahnida uu u baahan yahay darteed wakhtaara waxa doortay hu ay icmaala caamilin aweli caamilka hore camarsiiltiisa alkufiyuuna culimada kuufa loo nisbeeya doortay fa yudmar waa loo idmaarin fi thani ay fi lcaamili thani caamilka labaad waxa loo idmaarin kullu ma macmuul dhammaantii yaxtaaji u baahan yahay huwa caamilku hu macmuulka aw thani aw icmaalulcaamili baa banaan caamilka camalsiintiisa caamilka athani ee labaad wakhtaara waxaa doortay hu ay icmaal alcaamil thani caamilka labad camal siintiisa albasriyuuna culimada basre loo nisbeeyey fa yudmaru waxaa loo idmaarin fi lwaliya fi lcaamil lwli caamilka hore marfuucuhu marfuuciisunbaa loo idmaarin faqad oo keliya wadalika tusaale naxwu jafawnii walam ajfu akhilaa jafawnii way igooyeen walam ajfu anigu maangoyn alkhilaa saaxiibadii iyo way gooyeen laakiin anu maangoyn walaysa ka mid minhu baabu tanaazuc kafaanii walam adlub qaliilu min almaali baydkaa <laughs> ibnuqaysa iman doona ka mid maaha baydkaasi ka mid maaha walow anamaa walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walam adlub qaliilu min almaali ah, waa mucalaqaadkii wey kafaani waxaa igu filan qaliilun in yar baa igu filan intaa yaroo min almaali maala iguma filne kafaani waxaa igu filan qaliilun in yar oo min almaali xoolaa iguma filne walam adlub manaan doonin almulka boqortooye iyo walmada sharaf hada waan doonayaaye saasay noqonaya macnu hadda <laughs> waan doonayaaye lifasaadi lmacnaa macnaha fasaadi darteed ya macnao fasaadiyo darteed buuna uga mid ahayn warigtan fudayde baabkan baabutanaasuc baa la dhadaayo laba caamil wax ku doodaya iyo laba caamil wax ka badan bay ku murmaan waay daabidkiisa isaga noo soo wada marka u fiirso eega darabani soo ma aragtid iyo darabtu labada tusaalaba ka soo qaado darabani maxay u baahan tahay faacil u baahan tahay darabtuna maxay u baahan tahay ila faacil bay haysatahay mafcuul bay u baahan tahay zaydan bay ku tanaasucayaan ku murmayaan marka ya waxa murmaana waa laba ficil oo mutacadiya u fiirsada laba ficil oo mutacadiya iyo laba ismi oo shabaha laba soo ma iyo ficil mutacadiye iyo ismi shabaha intaasaa murmi kara laakiin laba xaraf iyo wax ma dood iska ilaali baabutanaazuc kuma jiran iyaguma doodaanba waxa doodaya waa waha waa laba ficiloo mutacadiya ama laba ismiyo sidoodoo kale o iyaga shaba aw ismaani yushbihaanihima aw ficilun wasnu yushbihuhu buu noqonaya intaa weeyaan tanaazuc haddaba saw darabani faacil uma baahna saw darabtina uma baahna maxay mafcuul zaydan bay ku murmeen ta hore waxay leedahay faacil iga dhig ana u tadambana waay leedahay mafcuul baan ubaahana iyadoo iska raaxaysanaysa mota ya marka maaa dhaay maaa la camal siiyey ila waynu soo dhigan baalkan mimika inoga hores orta tadambaynu camal siina imika waana sida badan sida luqa alcarabiya ku badan waa sida tadambaynu camal siina waa madhabka basriinta mogta ibnu hishaam laftiisa iyuu ku raacay madhab albasriin buu xoojiyey mogta darabtooda dambe la camal siiyo mafcuulkeegi baa la siiyey haddaba u fiirso darabtooda dambe maadaamaynu ku camal siinaynu iyadii xaq siinay kii hore mamulk caamilkii hore maxaynu u idmaarinayna keliya ah, maaynu idmaarinana faacil rafcu marfuu marfuuc maynu idmaarinana marka darabana way garaacay huwa isagu saasuu noqonaya waana alidmaaru qabla dikri meelaha yidhahdaan waa idmaar baa la sameeye damiir baa loo yeelo eh, damiir baa la sameeyey iyada oo damiirkaa weli marjiciisi iyo halkiisi aan la gaadhin iminka darabani faacilkeegu yuu noqonaya ille waa huwe zaydan buu noqonaya oo zayd mun ahayn mutaakhiru lafdan warudbatan wadalika laa yajuusu ila fi sittati masaa'il haye whada minhu wahada minhu baabutanaazc mar kamid ahayn waa saxiix waa saa weyan marka marka xaalada marfuucin baa laakin loo banaanya xaalad marfuucin baa la ogolyahay xaalada marfuucin baa la ogolyahay xitaa baabutanaazuca inuu noqdo inuu dib u noqdo labada xaaloodoo kale maadaamay fadla iska yihin oo labadaba laga maarmi karo iyaga looma idmaariyaba marka halkan khulaasada muxuu noqonaya haddaynu siino kii hore u fiirsada caamilka hore haddaynu camal siino yaa wata kuufiyiinta caamilka hore haddaynu camal siino caamilka dambe wax kastuu u baahan yahy aynu siinana hadduu marfuuc u bahan yah caadi waynu waynu u idmaarinana hadduu mansuub u bahan waynu u idmaarinana hadduu majruur baahan yahayna waynu u idmaarinana waa madhabkee madhabu man madhab lkufiyiin waana icmaal lawal haddaynu ka labaad camal siino madhabu man madhab lbasriyin waana madhabka uu maray ibnu hishaam alansari soo muxuu leeyahay isagu maxaa la idmaarin ficilka hore caamilka keliya waxa loo idmaarinaya marfuuci labada dambe loo idmaarin maayo mansuubna loo idmaarin maayo majruurna loo idmaarin maayo intaas ka wada marka war masla socona haddaba wa huwa asawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaaci madhabka basriyiintu wa huwa asawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaaci ya waa sida sawaabka kuwa ah qiyaaska madhabka basriyiinta ibn hishaanna u oo aka labaadun in la camal siiyo waana agarka samaaca ku badan oo madhabka hore waa la cilaynaya madhabka hore waa la tacliilinaya waa la cilaynaya oo maxaa lagu tacliilinaya waxaa ku sugan faslulcaamili min almacmuuli biajnabiyin faslulcaamili min almacmuuli biajnabiyin caamilkii macmuulkii ku camal feliya waxaa lagaga socay shay ajnabia hadda haddaad tidhahdi darabani dee zaydun soo macmuulkii ma maan caamil ajnabi o darabto aan lagu kala saarin taasi may banaano faslulcaamili min almacmuuli biajnabiyin baa ka dhalan waa ta labaad waxaa ka dhalanaya alcau qabla tamaam macuufi aleyh alcau qabla tamaam macuufi aleyh in wax lasoo cadfo isagoo macuufi aleyhiba weli aan dhamaystirmin macuuf aleyhi wa lagu soo cadfayba isagoo weli hawshiisii ayna degin ayaa wax lagu soo dul cadfay labada arrimoodba maadaamay ka dhalanayaan madhabka basriyiintu wa huwa asawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaai waana tidhahdaan ka soco marka fa yudmaru fi lawali marfuucuhu laqbad waa iska fudude tusaaluhu ku siiyey marka jafawni bu i jafawni walam ajfu akhila jafa yajfu jafa yajfu ila imika waynu baranay intaane soo ma alakhilaa lagu doodaya culimo alakhilaa lagu doodaya waaya alakhila waa jamcu khaliil moogta khaliil maxaa lagu jamciyaa akhila sida xabiiba loogu jamciyo axiba kafiif ninka indhahan maxaa lagu jamciyaa akifa isku odhan alasatidatu alakifa waa macalimiinti wada indhahda adigoo isla macalimiintii u dhigmayey ee u qalmiyey shaygan xiisadan inay dhigaan muxuu noqonayaa alasatidatu alakfa kufun akfaun baa lagu jamciya kana akifa baa lagu jamciya marka halkan baa laga qiyaas qaata ade haddeed mid aragti inta kale waa lagu yar daba laladhaya waa la qortaa wixii mawaasiinta waaya haddaba isagoo alkhilaa laguma murmayo ka hore waynu idmaarina eega maadaama kii dambe aynu camal siinay ila madhab albasriyin baynu ku soconnahay marfuucun baa jafawni ma waaw jamca la keeni wa kaade faacil hirin baa la jafawni way gooyeen walam ajfaanhum baan goynaa la khilaa'a saaxiibadii wa ka inta maynaysan fahnin kee lagu camal siiyey imika kii dambe kii hore maxaynu idmaarinay marfuucii uun de ka soco walaysa kamid maaha minhu baabkan kafaanii waxa igu filan qaliilun in yar oo minal maali xoolaa iguma fille walam adlub manaan dooneen almulka boqortooyo walmajda iyo sharaf hadda waan doonayaay lifasaadi lmacnaa macnaa fasaadi darteed sharbaydkan waxaan ku sharxi doonaa hadal dheer buu shek keeni doona insha halkasan ku sharxi doona sharax yusama waxaa lagu magacaabaa haadakan albaabu ee baabka baaba tanaasuci baa lagu magacaabo baabalicmaali camal siinta baabkeeg baa lagu magacaabaa aydan noqode wa daabiduhu baabkan daabidkiisu an yataqadama waa inuu hormaro an yataqadama caamilaani laba caamil waa inay hormaraan aw akaru ama laba caamil in ka badan wayataahara wayataaaru ya wayataahar maynahan jumlada hore ku cadfaysa wayataahar waa an yataahar weyan de taqadamadaas ku cadfantaha wayataahar waa an yataahara waa inuu ka dambeeyu ka gadaal maro macmulun hal macmul aw aktar wama hal macmul in ka badan wayakunu wayakuna waa inuu ahaado dhe kullun mid kasta kulliga oo min almutaqadimi ka hormaray kamida aaliban mid dalbaya lidalika ka ka almutaahiri ee xagga dambe maray daabidka baabutanaazuc kaale sheekh waa inay laba caamil xaggii hore maraan ama laba caamil in ka badan oo saddexba waa inuu dambeeyo hal macmuul iyo hal macmuul wax ka badan oo laba ama saddexa labada caamil ee xagga hore maray ama ka badanba mid kasta waa in uu doonayo macmuulkan dambe mid kasta waa inu dalbayo de haddina dalbayn baa ka baxay moogta ya waa ta wa an yakuna madkuurayni labadan caamile wax dalbaya labadaba wayna sheegan yihin limaada wa anahu laa tanaazuca bayna maxduufayni laba go maxay ku tanaasuci maay ku murmiba ya ila waxa la arkaya aya ayaa cunaha lasku qabsadaa soo de ku murmaye ma joogaan maxaa lagu muransi waa tan saddexaade walaa bayna maxduufin wa madkuurin mid go mid la jooga dee la murmi maayo kanba ayr iska qaadanay soo marka labadiiba waa inay taagan yihin labadiiba ay leeyihin annagaa raba anaa raba ana anaa raba ay leeyihin baabu tanaasuc markaasuu suuragelya xaqiiqadiisu iyo daabidkiisu masla fahne laba caamil baa xagga hore ama wax ka badan hal macmuul ama wax ka badan xagga dambey marayaan cawaamisha xagga hore macmuulaadka xagga dambe jooga mid kastoo kamidi cawaamisha wuu rabaa baabutanaazul marka waad haysaatay saad u kala xaq siinaysiina labada madhab baa ku jira sharaxoogna wuu kuu dambeeya wa daabituhu tanaazuc daabidkii an yataqadama waa inuu hormaro caamilaani laba caamil waa inay hormaraan maxamed aw khabarkii caamilaani ba ya wa daabituhu ay wa daabitu baabi tanaazuci tanaasuca baabkiisa baabka daabidkii an yataqadama caamilaani laba caamilo inay hormaraan saxiix fariid waa saa wey taqadumu caamilayni bay noqon caamilaantu in laisbedeli markaas taqadumu caamilayni mayna kaa noqonin waka aw agtaru ama wax ka badan wayataahara waa an yataahara waa inuu dambeeyo macmulun hal macmuul aw agtaru ama wax ka badan wayakuuna waa inuu ahado kullun mid kastoo min almutaqadimi ka hormaray kamidii aaliban wa muxuu yidin aaliban maxaad ku nasbinaysaa ilamaad joogin ma ya ism faacila ah. ah, maxaad ku nasbinaysaa waa khabarkii de wayakuna waan yakuna waa inu ahado kulun mid kastoo min almutaqadimi ka hormare kamidi taaliban mid doonaya lidalika ka almutaakhiri ee waxa weeyaan dambeeya ah, nin kastoo maqan isilaali waxbaa kuu dambeeya mithaalu tanaasuci lcaamilayni labada caamil dooditaanka ay doodayaan tusaalaheedu macmuulan hal macmuul ay doon ay ku doodayaan miaalu tanaazaca tanaazucan mithaalu tanaazuculcaamilayni labada caamil dooditaankooda tusaalaheeda macmuulan macmuul ay ku doodayaan macmuulkaasoo waaxidan keliya cadnaanow he macmuulan waa sidee ya adimuna kuu rafcinin adig kuma xarakaynaya maxaad xarakaynan lahayd ad alka a maxaad u nasbinaysaa marka waxaalama yuu mafcuulu yahay ya waktigaa naga dhacaya ya ya halka saari kara mawlid ya laqmada mey kuma celinaya ila socda de hayo fuaad waay hayo farxan waa sifo ay cabdiraxmaan yaa mafcuulu yahay tanaazuca de mastare master mudaafin lifacili watumima limafcuulihi qawluhu tacaala ilahay qowlkiisa weeyi khabarkiina waa ka miaalka khabarkiisi ila socda de kuma celinay waa waqtigaa gaabane atuni isiya atuni isiya ata bimacnaa actaa wey iska ilaaliya ata markii taysaa umadinta waa bimacnaa ata wey wama aataakum rasul rasulku wuxuu idin siiye weeyaan atuni isiya ufriq an shube caleyhi dushiisa qidran nuxaas iyo daamur ku shube wadhalika wadhalika halkeenu celiya wadhalika ay tanaazucu caamileynkaasi taabit waa mid sugan waayo lana aatuni aatuni ficlu wa faacilu wa mafcuulu intaasoo wada socoto wey wayaxtaaju wuxuuna ubaahan yahay aataada aatunadaasi ilaa mafcuulin mafcuul buu ubaahan yahay mafcuulkaasoo taanin labaad mafcuul labaad buu doonaya maogta waaya wa ufriq ufriqna ficlun ficil weeyi wa faacilun iyo faacil wayaxtaaju wuxuuna ubaahan yahay ilaa mafcuulin hal mafcuul buu ubaahan yahay wa taahara waxa xagga dambe maray wa taakharana waxa ka gadaal maray canhumaa labadooda waxa ka gadaal maray qidran aw qidrun idran baa ka gadaal maray wahaya mahdiyo wa taahara waxa gadaal maray canhumaa labadooda waxa ka gadaal maray idran idran baa ka gadaal maray taahar waa maxay taahara tafacala soo ficil maa mid ka qarsoon yahay faacilkiisi me waa damiirka damiirkee huwa maanaa huwa keena waa taahara waxa ka maray huwa huwa baa ka gadaal maray watahara waxaa ka gadaal maray canhumaa labadooda idran idran baa ka gadaal maray aadano idratan baa faacilo waa min baab xikaaya ah. qaacidad maxayd sawn xarakati wlaa min atacasu idran de saasay aayadda quraanka ahay marka ilaashada de culumay wakulun mid kasta kulliga oo minhumaa labadan caamil ka midi mid doonayo weyi lahu qidran buu rabaa mid kastoo kamid u rabaa midna mafcuul labaad buu u midna mafcuul awal buu rabaa labadii way baahan yihin maxaad marka ya waka soo maaragti waa tusaalaheedii buu kusiiyey de tusaalaheedii ayuu kusiiyey sheekh waaya haddee uu ku camal siin lahaa ka warrama ee ku camal siiyey imika ya ka labaad buu camal siiyey imika de ka labaad bu he ayuu camal siiyey hadduu ka hore camal siin laha maxaa la ohan lahaa ufriqhu baad soo qadari lahayde saasaad ugu ohan lahayd wa mithaalu tanaazuc lcaamilayni labada caamil doodidooda tusaalaheega agtara wax ka badan ay ku doodaan min macmuulin hal macmuul daraba waa garaacay daraba waa garaacay daraba waa garaacay wa akrama waa maamuusay zaydun zayd camran camar buu maamuusay alidmaaru qabla digsi meeli la odhan jiray wey daraba waa garaacay wa akrama zaydun zayd wuxuu maamuusay camran camar buu maamuusay u fiirso laba caamil baa meeshan yaalla maayna ku maxayna ku doodayaan laba macmuul bay ku rabaan mafcuuliye faacil bay doonayaan soo ma yuu camal siiyey imika ka dambu camal siiyey ka dambe ayuu ayuu camal siiyey ka horen maxaa loo idmaariyey faacilkun bes darabahu aniga kula de waana cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan warutbatan wadalika laa yajuusu ila fi sittati masaa'il wahadihi minha saxiix wala la wamithaalu tanaazuci akara min caamilayni laba caamil wax ka badan doodida ay doodayaan tusaalaheeda macmuulan hal macmuul ay ku doodayaan macmuulkaasoo waaxidan keliyana kamaa sallayta weeyi kamaa sallayta siaad ugu saliday siaad u ammaantay oo wa baaragta aad u barakaysay oo wa taraxamta aad ugu naxariis talabtay oo ilahay isagaba naxariiste ya oo wataraxamta ay waraximta weyan macnu iska ilaalisha oo wataraxamta ay waraximta xaashidun way ku baraarujinaya way ku baraarujinaysaa oo wataraxamta ay waraximta aad u naxariisatay calaa ibrahima ibrahim fa calaa ibrahima calaa ibrahima may la socotaan oo naasir fa calaa ibrahima calaa ibrahima maطluubun Ah, mid loo dalbayo wey likulli waaxidin mid kasta waaxidko min haadii tani kamida tan alawaamil cawaamisha cawaamishi athalaatati saddexda matlubun ma khabar ma ila maad joogi soo ma <laughs> mustafa ya matlubun ba khabara mubtadiina ah, facala ibrahimid weyaan iska ilaaliya de facala ibrahima ala ibrahima ilwaxi kaaye al ibrahim al ibrahim adigid wa kastaad laqmaysan kartaa mota faal ibrahim al ibrahim maطlub mid loo dalbayo weyi likuli waaidin mid kastaa loo dalbaya oo min haadihi tani kamida tan alcawaamil ee awaamisha aalaatati saddexda ta u dambaysu muna ku camal jiida sooma wamiaalu tanaazuci akara min caamilayni laba caamil wax ka badan dooditaanka ay agtare in ka badan ay ku doodayaan min macmuulin hal macmuul qowluhu alayhi salaau wasalaamu rasuulka qowlkiisa weeyuu idhi tusabixuuna waad tasbiixsanaysaan watuxamiduuna ilaahay baad mahadinaysaan watukabiruuna allahu akbar baad odhanaysaan dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina saddex iyo soddon jeer fadubura dubura ila socdaada fadubura dubura mansuubun mid la nasbiyey weeyi cala darfiyati darfinima lagu nasbiyey haddaba inima bixin whalaaa whalaaiina whalaaa whalaaiinana waa iska mubtada mugta whalaaa whalaaiina halaaa whalaaiinana mansuuba mid la nasbiye weeyi calaa anahu mafcuulu mulaqun mafcuul mulaq inuu yahay ayaa lagu nasbiyey waqad tanaazaca waxa murmay haddaba humaa labadoodan waa dubure iyo ta hore maxaa lagu nasbiy kuri waa daraf ta dambana maxaa lagu nasbiyey mafcuul mulaq waa naaib baa loo jeeda mafcuul mulaq mal waa naaib weyan waxyaali naibka ka noqon jira munayn waay dhowr iyo toban baa ka naib noqon jira len waqad tanaazaca waxa murmayhumaa labadoodan kullun mid kasta ayaa ku murmay oo min alcawaamil cawaamisha ka mid a cawaamisha ahalaaati ee saddexda cawaamisha asaabiqati ee horu martay calayhimaa ayaa ka horumartay saddexdaasa ku dooday marka intan yanaas ka raaciyo in yar ya in yar sabra idaa taqarara hadduu sugmay bu yidhi sheekhu haadaa kani fa naquul waxaan odhanaynaa laa khilaafa khilaafka inun mu ahaanin fii jawaasi icmaali ayilcaamilayni macadkiiba gaadhay wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk